waa laba shay keliya wax lagu taqwiyeeya waa mutaabaca iyo shawaahid marka اctibaarka ma aha qism min hadihi athalaatha oo qismi saddexaad ma aha laakin wuxuu yahay الاctibaar huwa الطariiq almuusil ilى اlxusul calى اlmutaabacati washawaahid haddaad kutubti xadiidkan waa gariib baa leyihi haddii intaad raadisid aada soo heshid mutaabaca ama shawaahid aada soo heshid طariiqaas aada ku daashaan اctibaar la yihahda alhay-a almutaxasila min tatabuci almutaabacaat washawaahid aa la yihahda waa kii aan ku soo marnay nuzhat الnadr aan ku soo marnay mutaabaca iyo shawaahid jidka loo raaca اctibaara la yihahda marka meesha waxaa ku haray waxa weeyaan waa mutaabaca iyo shawaahid keligii musanifka hadda sidii eh, laga rabay uma usan cadaynin laakiin marka hore baan tabyiininaynaa kadib baa musanifkatiisana aan kormaraynaa almutaabaca waan soo tacriifinay waadun anakum nasiitum fi ma qulnaha fi nuzhat nadr almutaabaca qulnaa fi axad yatadakar aywa yani bاktisaar لكن تعريف طويل عرفها السخاوي متابعة waxaa l hahda موافقة راawi يصلح حديثه للاعتبار راaويا آخر ظن تفرده بذلك الحديث بأن يرويه معه ذلك الحديث بلفظه أو بمعناه ويجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه أو عمن فوقهما إلى الصحاaبي متaaبعة kaasaa la yihahda marka فيri markii l yihi موافقة راaوin يصلح حديث الاعتباar waxaad ka فahمtay meeshaas شhay kasta oo yimaada laa يصلح للمتaaبعة إنmaa raaوي ثقة أو ضعيف لكن ليس ضعفه شديدا موافقة راو يصلح حديثه للاعتبار راويا آخر ظن تفرده بذلك الحديث راويا آخر ظن تفرده بذلك الحديث waxaad dareemaysaa mutaabacada waxaa keenaya marka hore in la dareemo xadiidkan fihi tafarud markaasaa waxa layihi بأn yarwiya macahu dalika الxadيiث bilafdihi marka lafdigii iska waafaqeen aw bmacnaahu idan الmutaabaca huwa an yaأtiya طariiq آakar lidalika الxadيiث ima bilafdihi aw bmacnaahu ثuma qulna fayجtamic macahu fi shaykihi mutaabaca taamo أو عمن فوقه إلى الوصول إلى الصحاaبي متaaبعة qاaصرة kaas waxa weeyaan waa mutaabaca waxaan ka ogaanay mutaabacadii waxaan kusoo aruurinaynaa إذا كان للحديث طريق آخر يجتمع مع هذا الراوي في شيخه فيكون متابعة تامة أو من دو من فوقه حتى إلى الصحابي بمعنى أن تلتقي الطرق فيما دون الصحابي يعني بمعنى متابعة وحويا أن يتحد الصحابي طرقدنا تتفرع طرقدان دن oo duuna saxaabi ku kulmaysa mutaabacada la yihahda hadday laba raawi sheika ku kulmaan mutaabaca taama hadday gadaal damba ka kulmaan laakin saxaabiga ka hor ay ku kulmaana mutaabaca qaasira la yihahda bisarfi الnadari can اlafdi sawaء kana bimacnaa alxadiid aw bilafdihi mutaabaca la yihahda waadix hada ya akwaana ayib mutaabaca taas madaxa gesho an yakuna lxadiidi طرق متعددة كلها تلتقي قبل الوصول إلى الصحابي أو في الصحابي حتى المهم أن يكون صحابي الحديث واحدا ثم لا يهمنا بعد ذلك هل اللفظ واحد am yakhtalifu lakin almacnaa an yakuna waaxida kaas haddii mutaabacada fahamtid cagsigana waad fahmaysaa shaahidkii waxa weeyaan an yurw an yurwa dalika alxadiid bilafdi aw bimacnaahu min xadiidi صaxaabiyin akar khalaas inta waxa weeyaan xadiidkan ibn cumar aan ka hadlaynay xadiidka ibn cumar waxaan u helnay xadiid kale yuwaafiqu macahu fi lafdi aw macnaahu lakin bisaxaabiyin aakar idan ashaahid an yurwa dalika alxadiid min طariiqi saxaabiyin aakar waafaqahu fi lafdi aw fi lmacna kaasna waxaa la ihahdaa shaahid cumuuman labadaas saas u hayso marka waxaa dhici kartaa lagu leeyahay in shaahidkiina lagu magacaabo mutaabaca mutaabacadina shaahid lagu magacaabo waata musanif isku dhexyaaci doono laakin tasawurkaas marka hore kala qaado alfarqu bayna almutaabaca washaahid huwa الصxaabi فإن كان الحديث عن طريق صحابي آخر فهو شاهد وإن كانت الطرق كلها تلتقي في الصحابي وما دونه فهو المتابعة لكن يجوز إطلاق المتابعة على الشاهد والمشاهد والشاهد على المتابعة لأن قصدك لga leeyahay waxay tahay هو تقوية الحديث والتقوية تحدث بالصحابي بالشاهد وكما تحدث بالمتابعة المهم waxa weeyaan hadفka متاaبعda loo raadinay waa hadف نaبيل ah وهو ايش إkراaج حadيiث ظن أنه متفرد إلى حadيiث آخر waa مqصد نaبيل a marka marna waxay noqonaya إkراaج الحadيiث الصحيح عن qول الغرابة ilى العزيز aw الشهرة aw min الشهرة ilى التwاtر mutaabacaadka badan saas waa lagu helay shawaahida marna تqوية الحadيث الضعيف فإkراaجه min الضعيف ilى kwnihi صحيiحا aw xasنا hadaafteeda ay kamid tahay ayb markaasuu musanifka wuxuu yihi hadihi umuurun weeyaan yatadaawaluunaha isu dhiibayaan fii nadarihim fiiradooda fi xadiid ay fiirinayaan umuurtan ictibaarki ita mutaabacadi shawaahidka waxaa lagu helaa waxay ku timaadaa fii nadarihim fi xaali lxadiid xadiidkan asiga hal tafarada bihi raawih raawigiisa ma la keli noqday aw la markuu xadiidka soo uu soo aroora waxaa leey xadiidkan hal huwa waxdahu am macahu gayruhu wa hal huwa macruuf aw la waa marxalada labaad intaas yaa keenayso in la raadiyo mutaabacadii shaahidka wadakara abu xaatim maxamed bn xibaan atamimi alxaafiظu raximah اllahu tacaala saaxibu صaxiix weeyaan ana طariiqa اctibaari ictibaarka jidkiisa waxaa waye fi lakbaari akhbaarta gudaheeda ictibaar ariiq loo raadiyo ictibaar loo raadiyo mihaaluhu an yarwiya xamaad bnu salama xadiidan inuu wariyo wa lam yutaabac calayhi aan la mutaabacin oona la wadaagsanin can ayuubin ou ka wariyo ama lam yutaabac calayhi an ayuub aan laga mutaabacin oon lagu raacin mutaabaca raacin lew can ibni siriin ou ayuubki ka wariye can abi hurayra can inabiy sala alla alayh wasalam ibn xibaan marka wuxuu yihi fayundaru waa la fiirina hal rawaa dalika xadiidkaas ma wariyey hiqatun gayru ayuuba hiqa aan ayuubi ahayn ma wariyey hadda fiiri waxaan ka hadlaynay xamaad ibnu salama ka wariye can ayuub waxay ahayd in la yihahdo hal rawaa dalika hiqatun gayru ayuub gayru xamaad in la yihahdo sidii mutaabacada u noqoto taama lakin hadda ibn xibaan waxaa weyaan mujarad mutaabaca ayan kaanat qaasira aw taama marka waxaa laleeyahay xadiidkaas ayub ayub sikhtiyaani waa imaam min aimati alxadiid can ibni siriin ma ka wariyay fain wujida haddii la helo oo la helo man man yarwiihi gayru ayub can ibni siriin culima waxaa la ogaanayaa ana lkhabari aslan yurjacu ilayh waxaa weyaan xadiidkaas turuq buu leeyahay waa loo laaban karaa wain lam yujad dalika haddii la waayo nin ayuubka warinayo ma jiraa fahiqatun gayru ibni siriin niman ibnu siriin aan ahayn oo hiqa ah rawaahu can abi hurayra ka wariya ma jiraa haddii la waayo fa wailaa fasaxaabiyun ma jiraa gayru abi hurayra xadiidka nabiga ka wariye rawaahu can nabi sal allau alayh wasalam fa ayu dalika midkaaskii ko wujida laga la helo yuclamu bihi waxaa lagu ogaanayaa ana lilxadiidi aslan inuu leeyahay yurjacu ileyhi loo laabanayo wailaa fala macnaha waxa weeyaan markaad waaysid ninka xamaad ibnu salama nin la wadaagsaday ayuub waxaa ku bilaabanaysa inay mutaabaca qaasira tahay waxaad lehay sheika ayuub haddana wax mutaabaceeyo la wadaagsaday can ibni siriin ma jiraan haddaad waaysid haddana mutaabaca akar qusuuran haddana waxaa le ibnu sirin cidan ahayn oo abi hurayra ka warisay ma jirta haddii la waayo haddana waxaa laleeyahay cid kale oo aan abu hurayra nabiga ka warisay ma jirta marka marxalo waa marka hore hawegaasaa laga bilaabay ayb marka waa yurjacu lahu wailaa falaa asal ma laha manaa waxa weyaan laa yuujad lahu eh, maa yashhadu lahu ma aha daciif waa ma waxaan soo ogaanay axaadiid badan fiiha tafarud wahiya fi صaxiixayn laakin waxaa laga loola jeedaa yani laysa lahu shawaahid walaa mutaabaca waxa waa weligaa farba xadiidkaas ku taagan ya allah inuu badbaadi ku adagta walidalika xataa axaadiidta alati laysa laha ila isnaad waaxid in loo hiqaad kibaar mooye waxa weyaan sida loo aqbalo waxa weyaan dad badan way ku adagtahay marka hadda musanifka wuxuu soo qaatay min imaami min aimati اlxadiid اlkibaar wa huwa bnu xibaan fi lqarni الraabic اlhijri uu noo tacriifiyey wax la yihaahdo mutaabaca iyo shawaahid u isku daray lianna kownuhu qaala ayda fi aakhiri ariiq saxaabi aan abu hurayre ahayn oo nebiga ka wariye ma jiraa markuu yihi waxaan ogaanay inuu shaahid u gudbay sax wala markii hore mutaabacu ku dhex jiray lianna kula turuq taltaqi maa duuna abi hurayra markuu na yihi wailaa fasaxaabiyun gayru abi hurayrata rawaa can الnabiy waxaan ogaanay anahu adkalaha ashar ayda marka labadii buu isku keen tacriif ayb markaasuu yihi qultu ibnu صlaح wuxuu ri famithaalu mutaabacati waxa weeyaan an yarwiya dalika alxadiida xadiidkaas inuu wariye bicaynihi can ayub inuu ka wariyo غayru xamaadin hada tama ibnu صla ibnu xibaan wuxuu ka bilaabay ayub naftigiisuu ka bilaabay laakin waataan iri inuu xamaad ka bilaaba fiicnay marka hadda wuxuu ku yihi xadiidkaas hadda ibnu xibaan uu noo sheegay ou ayuub ka bilaabay waxaa fiican in la yihaahdo ayuubka naftigiisa waxa ka wariyoon xamaad ahayn ma jira lann bidaayat sanad xamaad ibn salama can ayuub markaasuu ri fahadihi mutaabaca attaama weeyaan haddii xadiidkii laga helo xamaad ciidan ahayn oo ayuub ka warinaysid oo ka warinayso xamaad iyo ninkaa kale labadoodu waxay iskala wariyeen can ayuub wahuwa bidaayati طariiq marka waxay noqonaya mutaabaca taama ayib fain lam yarwihi axadu gayruhu can ayuub laakin rawaahu bacduhum can ibni sirin waa booday hadda ibn xibbaan haddana waxay ahayd haddii xamaad cid kala wariso la waayo in la yidhaah haddana cid kaleo ayuub la wadaagsata can ibsiriin saasay ahayd marxalada labaad asiga wuxuu wax ayuub aan ahayn oo ibn siriin ka wari ma jiro halba hal xalaq uu ka booday u fiirso fain lam yarwihi axadu gayruhu can ayuub ayuub wax ka wariyoon xamaad ahayn haddii la waayo laakin rawaahu bacduhum can ibni siriin tamaam ayuub waa laga waayo cid xamaad ku mutaabacaysa laakiin ayuubka naftiisaa la mutaabiciy an ibni siriin nin kaloo la warinaa tamaam waa fiican tahay aw can abi hurayrata aw rawaahu gayru abi hurayrata can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam fadalika yuطlaqu calayhi ismu lmutaabaca ayda fiiri markaan maa rawaahu غayru abi hurayrata can rasuul lah shaahid wa wamaa rawaahu غayru xamaad wagayru ayub wagayru bnu siriin can abi hurayrana mutaabaca weyaan marka labadiiba waa isku kaa daray lianna culumta waxaa fiican in lakala qaybiyo taxdiidan lianna dalika yusahilu waxa loo qeybinayo oo kutubta waxaa weyaan kutub abwaab fusuul furuuc waxaa loogu sameynaya xataa yasula tasawuru furuuci ilmasaa'il ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka suwar suwar buu ka dhigay haddii hadda min suurati albaqara ilaa suurati annaas aan bismi illaahi lagu dhihinoo laisku wada daro kaana yascub an yuujada man yaxfadu alqur'aan alkarim laakiin undur hadda caruur yarka bilow suurat albaqara usoo bilow hal yastaiic an yaxfad bkhilaaf an yabda ish min suurati الnaas wahaakada nafs الshay alculum twziic alabwaab wataqsiimuha calى xasabi ma yatanaasabu minha fahuwa tashiil lilculuumi calى طulaabihi saas le fain lam yurwa dalika alxadiiثu lakin yaqsur can اlmutaabacati اlأulى bu wayajuuzu an yusamaa dalika bishaahidi aydan kulligeed oo dhan shaahid waa lagu magacaabi karaa saasuu hadda ka wada fain lam yurwa dalika alxadiid aslan xadiidkii haddii la waayo min wajhin laga wariyo min alwujuuhi almadkuura laakin ruwiya xadiidun aakaru bimacnaahu xadiid asiga aan ahayn oo la macnaha la helay fadalika ashaahidu weyaan min gayri mutaabaca ibnu salaax wuxuu u socdaa dadka dhahayo mutaabaca waxaa layihaha wixii lafdiga iska waafaqa saxaabiga waa ha mid noqda ama ha iskhilaafo mutaabaca la yihahdo haddii lafdiga inuu isbedelo macnahana uu keli yahay shaahid baa la yihah walaw kaana saxaabiy waaxid qowl wa fi lmas'ala annaga waxaan ku kala farqinay atafriiq bayna mutaabaca shawaahid huwa asaxaabiy qolana waxay leeyihin bisarfi hada saxaabi inamaa bictibaari lmatni fain kaana lafdu waaxida walaw kaana aruwaatu صaxaabiyeyni fahuwa mutaabaca wain kaana lafdu qad اkhtalafa walaw kaana صaxaabi waaxid faطurqu shawaahid sidaas qolaa qabta ibnu salaxna saas u egiya hadalkiisa ayib markaasuu yihi fain lam yurwa ayضa bimacnaahu xadiidkaas lafdigiisana lama helin macnihiisana lama helin xadiiثu aakhar fain lam yurwa ayضa bimacnaahu xadiiثu aakhar haddaan lagu warinin faqad taxaqaqa fiihi waxaa ku sugnaaday atafarud اlmuطlaqu xiinaidi tafarud اlmuطlaq iyo tafarud nisbi nushaka nadar aan kusoo dhaafnay haddii xadiidka laysa lahu ila isnaad waaxid ka xadiid inama alacmaalu bالniyaat والنهي عن بيع الولاء فهو تفرد مطلق تفرد نسبي وحول الحديث له طرق لكن أحد الصحابة الذين رووا هذا الحديث تفرد بالرواية عنه واحد لكن باعتبار الحديث وحول طرق كثير وليه تفرد نسبي عليه طيب وإذا قالوا في مثل هذا سدا كانوا كالهدي هذان تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين وتفرد به عن ابن سيرين أيوب وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة كان في ذلك إشعار waxaa ku sugan midkaas ogeysiin biintifaa'i wujuuhi mutaabacaati fiih mutaabacaad inaan loo haynin ha isku daalin inuu kuleehay nin xaafid ah muطalic ah yuuhaqu bicilmihi hadduu yihahdo lam yarwi hada alxadiida can الnabiy ila abu hurayra walam yarwi can abi hurayra ila bnu sirin walam yarwi can ibni sirin ila ayub haakada waxaad ogaanaysaa wax mutaabacaad iyo wax shawaahid aynan loo haynin saasuu kuleeyahy taas ogu uma aclam anahu yadkulu waxaa galaya fi baabi اlmutaabacati wاlاstishhaad riwaayatu man shaksi riwaayadiisa la aqbali karaa laa yuxtaju bixadiidihi waxdahu xadiidkiisa keligiis aan la xujaysan karin bal yakunu macduuda fi ضucafaa marka fiiri qowlkii ibnu salaax hore uu soo yiriyey ou yihi fayundaru hal rawaa dalika hiqat gayru ayub waxaa weeyaan mujarad darb اlamhila laakin mutaabacada looma shardiyo an yakuna طariiqa thani inuu hiqay wada yahay looma shardiyo laakin haddaad midkan uu fiihi inqiطaac ood mutaabaca uheshid fiihi mastuur labadii sidaan hore usoo sheegnay yataqawى axaduhma biاlآakar sidaasaa loo jeeda marka musanifku wuxuu kuleeyahay fii baabi mutaabacaat washawaahid waxaa la aqbalaa man laa yuxtaju bixadiidihi waxdahu nin keligiis hadduu xadiidka wari lahay aan la aqbali lahayn waa la aqbalaa bal yakun macduuda fi ducafa fi اlasl wa fi kitaabi الbukhaari wa muslim jamaacatuna ku sugan min aducafaaءi dakaraahum dakaraa tafni bukhaari muslim dakarahum lama dhih dakaraahum ay sheegeen fi lmutaabacaati washawaahid bimacnaa dakarnaahum la la dakaraahum saasaa fiican tafniya dakaraahum ay ay macnaha sheegeen fi baab almutaabacati washawaahid marka waxa weeyaan xadiidka markii mutaabaca loo raadinayo waxa weeyaan ariiqa labaad shardi ma aha inuu kulligiisa riwaadkiisa fiqaad ay yihiin laakin waxaa la aqbalaa mutaabacaadka nin keligiis xadiidkiisa aan la qaadanayn liأna الضaciifa ida duma ilى الضaciif walaysa ضacfuhmaa shadيida yartaficu الxadiiثu min الضaciifi ilى alxasan ligayri walaysa kulu ضaciifi yaslxu lidalika hadihi qaacida labaad wa dadka mucaasiriinta hadda maanta joogto shaygu matni mucayan uu u baahan yahay inuu marsiyo marka axyaana yulabis caleyk wuxuu ku leey hada lmatn ruwiya min ariiq kada ruwiya min ariiq kada ruwiya markaasu wuxuu leeyahy wakulu hadihi طرق tadul calى ana lxadiiثi asla hada laysa kadalik waa inaa igu qancisaa ariiqaan ha iska warinin horta ruwaadkiisa iyo tarjum markaan ogaado fulan fulan kulligeed fiqa waay fulan fiihi ضacf aw fiihi liin aw xadiiثu laysa baciida an can اlxasan markii la yihaahdo waa qabsana midaa mutaabaca way isuuranta laakin mujarada takfiir طrq laa yufiidu shaya ariiqdaas waxaa weya nooc min atadliis cinda almucaasiriin fi hada alcasr waxaa weeyaan safxa safxatayn yuu kusoo aroorinaya waruya min ariq kada fi shucab waruya kada min kada waruya min kada wakulu hadihi طrq tadulu ala ana la ruqdan waa in diraasa lagu sameeya jamiic ruwaati kuli isnaad waa in la ogaada maa yaصلح للاctibaar in laga soo bixiya wixii kale la tuuro marka amsa amsa hadihi خamسa طرق إda duma bacduha ilىa bacdi waana isoo tarjumtay yartaqi biha alxadiiثu ilى alxasan غayri waa la aqbali karaa taas lakin walidalika walaysa kulu ضaciifin lanno طariiqan waxaa ku jiro nin mutaham ah hada kala saqط طariiqan thani matruuga ku jiro saqط hada طariiq waxa waaye anahu khaطأ max mia bilmia san qaata marka duruqda waxay rabtaa tasfiya garbala wax la yihahda in lagu sameeyo taana waxay u baahan tahay ninka aalibulcilmi an laa yakuuna itikaaliyan ilaahay dadkuu sheegay wahuwa kalun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa yati bikayr aalib markuu bilaawga aad bilaawdid kutubta waa mutawafir mujarada tadarug in yaroo takriij cilmi takriijka inaad baratid kadibna diraasat alasaniid waxa waay bimuruuri zamani khibraad helaysa wahsigan wuu kaa baxayaa maanta markaad xadiid raadaysid ariiqa u soo heshid ariiqika kale aad u heshid mas'aladii tawasalta ilaa xadiidin waxa waaye macnawiyaatka tartafic maalinka daba maktabada inaad kasoo baxdo kugu adkaani tadarub basay u baahan tahay kutubta duyuufaad hadda ka tihiin weli liannahu lam ttadarabu calaa macrifati maa fiiha min muxtawaaha intaas keli ah waxay u baahan tahay inayd mas'alo maanta qaadati naqdu lwuduu'i bilamsi lmara oo kale maanta qaado yani jamiic madaahibta raadi kutub alxadiis u waxaad arkaya aqwaal dahabiya lilculamaa lam tasmac biha abada markaas haddana soo talkhiisi binafsika tasil ilaa natiija mucayana maalinka dambe waxaa waaye naftaada haddana waxay bilaabaysaa inayd mas'alo kale raadis maalinka dambe waxay arkay ay mas'ala uhiira xawlaha niqaash ina tirahdo ana laabuda an uraajic min huna madkal oo kuwale sheikh albani wuxuu ri aniga arday iska aho saacaad iyo wax samaysanayo oo iskuulkii iyo wixii ka tegay yaa waxaan akri buri hal maqaal oo rashiid rida uu qoray fi majalat almanaara oo axaadiid ku taxqiiqiyey siduu macluumaad isku taxqiiqiyey isu daba dhigay ucjibtu bihi ayima icjaab maalinkaasa waxay ii furtay shahiye buri inaan raadiyo cilm xadiid maalinkaas waa mujarad maqaal uu meel ka akriye yaa waxay ku dhalisay inuu sidaan hadduu maanta u dadaalo inuu gaari karo waqad wasala wartafacana sheekh rashiid waamhaali bimaat masaafaat marka qofka waxaa waay waa inaad kawaaninta aday kugu jirta ad dhaqaajisa ayb walihaada yaqulu daara qudniy wuxuu leeya wagayruhu min aلضucafaa fulan wfulan laa yuctabaru bih bmacnaa kana dacfigiisa waa maqbuul yaslixu lilmutaabaca yuctabaru bihi yaslixu lilictibaar kana fulan laa yuctabaru bihi bmacnaa ana dacfahu shadiid waqad waqad taqadama tanbihu calaa naxwi dalika waa soo hormaray sax wagayruhu fi ducafaa aniga is qulto وغayruhu في ضعفاء naam la bas ayb مثاal المتaaبعi والشhaahidi labadiba waa isku kaandara buri مصنifka مثaalkeeda ruwina min xadيiثi سفyاn بن عyayna سفyاana بن عuyaynata عن cمر بن ديناr عن cطاء بن أbي رباح عن بن عabاس أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل low أخذوا إhاabha fadabaguuhu faاntafacuu bihi xadiidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam yaa wuxuu soo maray annahu mara bishaatin mayita dadkiin ay iska dhaqaajiyeen qashinqubkaa lagu tuura markaasuu nabigu wuxuu waxaa fiicnaan lahayd hadday baktisay inay maqaarka intay ka qaadaan ay magdeeyaan annaga soomaaliya haddaan nahay waa naqaanaa magdeynta hataa salli oo laga dhigi jira qofkii dadka wadaadada ah, ay ay wadan jireen markii la magdeeyo oo tacfiinka dhan laga dhameeyo dariiqa iyo geeda loo isticmaalaa jiro sida dharkaan oo kale u noqonaya haddii roob ku da ma uray dabqi waa waa magdayn marka hadday ku intifaaci lahaayeen markaasaa lili ilaahay rasuulkiisiyo shaatadan waaba meyte wax bakti amaa wa markaasuu iri inamaa xaruma laxmuhaa walam yaxrum jildha aw kama qaala sala allahu alayh wasalam marka waxaan ka ogaanay maqaarka haddii la magdeeyo neefka laga soo baxsaday hadduu rabana bakti ha ahaadee inay banaan tahay in la isticmaali karo oo hadhowti dambe ama guryo lagu samaysan karo wallahu khalaqakum min buyuutikum sakana wamin wajulud wamin juluudi alancaami buyuutan تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا waxaa weyaan annaga hadda sarwada ilaahay uu na siiyey haddii la beeqaansado la hagaajiyo soomaaliya idaa ku filnaan lahay waxaa lagaaga soo gadana hadirtaan wax aan macno lahayn sidii la rabaa loogu samaysanayo waxa dham adduunyada hadda lagu kala wado dharka laga sameeyo maqaarka ugu badan alkhulaasa xadiidkan sufyaan ibn cuyayna alhilaali an ibn dinaar oo taabici ah an taabiciyin aakar can caطaa ibn abi rabax can ibni cabaas xadiidkaas waa hal ariiq waay markaasuu musanif wuxuu ri warawaahu bnu jurayj can camri bni dinaar walam yadkur fiihi dabaar addibaar ibnu jurayj hadduu wariy an cmr bni dinar u ka wariyey bmacnaa mutaabaca taama sufyaan ibnu cuyeyna iyo ibnu jurayj ya waxay isla wariyeen xadiid waaxid can shaykin waaxid ayb lakin allafdu اkhtalafa musanifka taas wuxuu ka rabaa ana hunaaka اkhtilaafi lafdi marka waxa weeyaan waxa weeyaan waa waa shaahid saasuu ka raba marka hore waxaa la yihi waxaa lagu qabsaday ibn xibaan ibnu salaax xadiid ibnu jurayj sida hadda uu ka wada ibnu salaax inay isku isnaad yihiin xadiid sufyaan walaysa kadalik لأن بن jurayج rawaahu عan cمr بن dinar عan cطاء عan iبn cabaas عan maymuna idan xadiiث iبn jurayج صaxaabiyuhu maymuna وxadiiثu sufyaan صaxaabiyuhu iبn cabaas hada waxaa lagu magacaabaya fi baab الriwaayaat الاktilaaf iska dhaaf inay noqoto taqwiye inay noqoto tضciif ay noqon lahayd laakin taa waxaa looga bogsanayaa أنه معروف من بن عabاس أن معظم رواayاaته عن الصحاaبة xadيiث marka أصلkiisa xadيiث maymونة وهي khاalته فغاية ma في الأمر أن بن عabاس أحياaنا يسند الحديث عن من رواه من الصحاaبة وأحياaنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمراasيل الصحاaبة هي مقبولة باتفاق قولا واحدا haddana soo nri marka ta hadda اktilaaf weyn ma aha waa طariiqadii lagu yaqiinay fadakara الxaafiظ أحmed الbayhaqiy لxadiiث بn cuyayna mutaaبعا وشhaahida ama الmutaaبicu faإna أsاmaة بna زayd taabacahu can caطاء fiiri أsاmaة بnu زayd yaa xadiidka ka wariyay can caطاء marka waxay noqonaysaa سفyاn بن عyayna iyo أsاmة بن زayd wa غريب جidا أsاmة بن زayd إذا kاn huw المrاad بالصحاaبي يعني ينزل إلى أن يروي عن التاaبعي ثuma عن الصحاaبي وhذا يحdث وجida بعض الرواayات من الصحاaبة عن التاaبعيiنa عن الصحاaبة waa la helay ta inay qeyb ka taa dhici karto taas mutaaبعة weeyaan وruوya بإsناadه عن أسامة عن عطاء عن بن عabاس أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ayb taas waa halkii mutaaبعة wa laiskuma diidana in mutaaبعة tahay qاl alاa نزعتm جildha fadabqtmuuه faاsتمتعتm bه waa isla xadiidki macnihiisi le alاa نزعتm جildha maqaarka maxaad ugu bixi wayseen fadabqtmuuhu maqaarki maxaad umagdayn wayseen fastamtactu bihi markaa maxaad ugu istimtaaci weyseen ugu intifaaci weyseen saasay noqonaysaa mutaabaca weyaan midkaas wa ama shaahidu faxadiiثu cabdالرaحmaan faxadiiثu cabdالرaحmaan bni wacila can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahura hadda fi fi tacriif صaxiix hadi mutaabaca walaysat walaysat shaahida لأnnahu maadaama صxaabi huwa waaxid wahuwa بn cabaas fakula hadihi tuctabaru fi اlqowl الصaحيح aladi عalayhi الجumهuur anahu ish mutaabaca marka xadiidu ibni cabaas asiga hadda wuxuu ka wataa lafdigii baa isbedelay saxaabigaba ha waaxid ahaada calaa qowli man yaquul ina ina almutaabaca takhtasu billafdi washaahid yakhtasu bilmacnaa sidaas oo hadda ibnu xibaan ka ibnu salaax ka wata ayumaa ihaabin maqaarkii ka ahoo dubiga la magdee faqad tahura ayumaa ihaabin hada min alfaadi alcumuum waxay tusinaysaa ana jamiica alxayawaanaat idaa dubiqat ihaabuhaa yajuuzu lintifaacu biha walow lam takun min ma'kuuli laxm ayuma ihaabi dubiqa faqad tahura hada cumuumu dad baa waxay ka soo reebaan doonfaarka iyo eyga litawaqulihim aw linajaasatihim shadiida laakiin nas bixinaya xataa looma hayo almuhim waxa hadda uu musanifka sheegay kulli shawaahidi iyo mutaabacadi mithaal saliim ee looma hayo laakin waxaad maskaxda ku haysataa kamaa qaala alxaafidu haddaad rabtid mutaabaca duuna ictiraadin calayka xadiidkii malik oo wariyay can naafic can ibni cumar ase naafic can amri bni dmaalik can camri bni dinaar can naafic oo cabdillahi bni dinaar can ibni cumar qaala faakmilu lciddata idaa guma calaykum shaara faakmilu lciddata halaathiina aan kusoo dhaafnay yani axsan mithaal lidarb lmutaabaca weeyaan xadiidkaas waxaa layihi tafarada can shaafici bilafdi ikmaali shacbaan halaatiin shaafici markii la baxdiyaa waxaa loo helay ana albukaari rawaa hada xadiid bilafdi can cabdillaahi ibni maslama alqacnabi marka shaafiعي iyo qacnabi rawaya hada الxadiid can malik bhada lafظ fahadi mutaabaca taama biduni اctiraad walaa shay hadi mithaalkaas oo kale waa la qabsada lanhu xaafid ba wuxuu ku yihi biduni mithaal salim min ااctiraadaat shaahid haddaad rabtidna xadiid ibn cumar nafsigiisa oo faakmilu ciddata halaaثiina ah yaa waxaa loo helay cinda muslimi min xadiidi abi hurayrata faakmilu ciddata faakmilu ciddata shacbaan halaaثiina xadiid ibn cumar lahu shaahid min xadiidi man abi hurayra wwujida ayضا blafdi bmacnaahu min ibn cabaas cinda bni khusayma idan hadihi kuluha shawaahid xadiid abi hurayra xadiid ibn cumar xadiid ibn cabaas waida aradta اlmutaabaca fa cinda الshaafiعي wاlqacnabi wغayruhma hakada kahiir ayb annawc saadis cashar macrifatu ziyaadaati iqaati wa xukmiha wa xukmuhaa macrifatu ziyaadaati iqaati wa xukmuhaa ziyaadaat iqaat waa fani muhim ah laa siyama fi man yadrusu alfiqh aw fi qism الshariica ziyaadaat iqaat awala waa inaad ogaataa ma ladi yatalakص min aqwaali ahli اlcilmi markaas kadib haddana aad ugudubtaa marxalat اlاstidlaal biha marka ziyaadaat hiqaad lahaa cilaaqa bالshawaab aw bishaad xaqay cilaaqada kala leedahay waxa weeyaan ziyaadada hadii la celiyo la diido fiiri hal ziyaa haddii la aqbalo baabay gelaysaa haddii la diido ziyaadada nishaabay gelaysaa mathalan hada xadiid rawaahu khamsa min ahiqaat calaa wajhin wa jaa raawin fazaada calayhim lafdatan waaxida fi lxadiid fahadihi alafda in qubilat min hada araawi tustadalu biha calaa axkaami fiqhiya baabu haddii laga diido waxay noqonay mukhaalafatu hiqa liman huwa awtaqu min waxay gelaysaa shaad marka maskaxda ku hayso waxay ahayd ziyaadat hiqaat bacda baabi shaad mubaasharatan in la sheego waadix walaga nuqtadaas meel dhigo nuqtada labaad ziyaadaat hiqaat maxaa loo yihi limaada la maxaa loo dhihi waayo ziyaadaat aw ziyaadat ruwaat lama dhihi لأن الذي زاد هذه الزيادة إن كان غير ثقة فهي إيش غير مقبولة xadiidkiisa maba awalba lama aqbalayni faziyaadatu aydana la aqbali maayo nin fiqaad ba xadiidka si ku warisa nin ضaciifa inta yimida nafs الxadiiث wari wazaada calayhim lafda fahal hadihi lafda تqbل minhu لأnnaha laysat mawduuca huna لأnnahu low تfrd bhada الxadiiث waxdahu lam yakun yuqbl minhu الxadiiث fakayfa تqbl minhu الزiyaadة alati fiiha nawع من المخالفة هذه أيضا وين إذا النقطة الأولى أن لزيادة الثقات علاقة بفن أو بعلم الشاب الثانية إنما قيدت الزيادة برواية الثقة لأن غير الثقة حديثه غير مقبول النقطة الثالثة وباب كان أباهنتها النقطة الثالثة أباهنتها haddii xadiidkii ziyaadatu iqaada niri in kaanat ziyaada min asaxaabati bacdihim calaa bacd shan saxaabiya xadiid isla warisa midkood baa midka kaleba ziyaado dheeraada ku daray hadihi maqbula ijmaaca idan ziyaadata iqaad markaan leenahay saxaabi iqa maa lagu magacaabi karaa la fawqa iqa liana allaha qad cadalahum wa kulluhum cuduul falidalika ziyaadaat الصaxaabati bacdihim calى bacdi fi اlxadiid falaysa min hada alqabiil mila dalika maala xadiid aakhir man yadkul اljanata abu hurayra wuxuu iri markii ilaahw naar janada idawey ilaahw baabkeeda ii fur markii la diliya tamanaya cabdiya baa laleeyahay marka wax buu sheeg sheega inta in laysiiyo waxaan laysiiyo markaasaa waxaa leeya intaas aad tamanisa walaka mithluhu aley abu saciidaa yimide ashhadu ana anii samictu rasuul اlahi sal اla alيه wasalam anahu qaala laka dalika wacashratu amhaalihi idan hadi ziyaadaة min abi saciid calى xadiid abi hurayra fahadi maqbula qowla waaxida leesh maqbula taa waa inaad wax u ogaataa liannahu min aطabiici saxaabigaa nebiga xadiidka asoo sheekeynaya wasadka inuu ka yimidaa dhici karto waaxid jalasa maca nabiy fi awali jalsa wahuwa istawcab alxadiida kulahu aakhir jaa fi wasati alxadiid idan laa yakunu ladi yaأtii fi wasati اlxadiid ninkii awalka jalsada yimid lamid maa sax wala qaarkood waxa weya nebiga oo fadhiyo xadiidkii qaar intuu ka maqlo yaa duruuf mucayana ku imaanay u istaagay ninkii dhamaystirtay iyo ninkii fadhiga ku tagay isku xadiid may noqonayaan la الطريقة الثانية أن الحديث أن النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يخطب خطبة عصماء طويلة dadka ninba meel buu ka xifdinaya khudbadaas marka aqwaahum xifda huwa aladi yastawcibu alkhudbata kulaha waakharuuna yaakuduuna ish bima yacnihi wahaakada walidalika ziyaadaة hiqaat kuma jiraan maa yaziidhu الصaxaaba bacduhum calى bacdi kama qaala ibn xajar wagayruh marka intaas aada qabsatid ziyaadaة hiqaat ima an takuna fi اlisnaad wa ima an takuna ish fi lmatni hadday sanadka tahay waana soo dhaaftay kayfa sanad maثala خamسة min الruwaat rawow hada الxadiid can malik can maثala salim can naafic can ibni cmar nin baa yimide markaasu wuxuu ri can malik can naafic can ibni cmar salim buu riday maala waa mithaal ahaan mithaal juزin yudkar liidaaxi qaacida marka hadi mukhaalaf fi sanad haddii ninka dheeraadka ah oo xadiidka raawi dheeraad ku daray haddii laga reeyo oo kuwa aanan ku darin la qaata riwaayadooda xadiidkiisa wuxuu noqonaya almasiid fi mutasil alasaniid xabadkaasi waa la tuura haddii sanadka la isku khilaafo irsaalan wa waslan waa sanad la isku ninkaana hal buu ku daray wasliga bimacnaa saxaabigii buu sheegay nina waa gooyay sanadkii waa watan hore usoo marnay oo layidhi hal ilcibratu bilmursil ama am bilmuusil waa tii khilaafkeeda soo dhaf waxaa lamid e haddii raawi la isku khilaafo مثلا ثلاثة رووا عن مالك عن نافع عن ابن عمر وآخرون رووا عن مالك عن سالم عن ابن عمر إذا الآن اختلف على مالك هل شيخه نافع أم إيش سالم خلاف في السند ويا marka intaasoo dhan ad maanta wuxuu u socdaa musanifki ziyaadat hiqaat fi ma yatacalaqu bimutuun اaxaadiid taasuu u socdaa u fiirsa markaan markaasuu uri wadalika fanun latiifun tustaxtanu alcinaayatu bihi annawcu asaadisa cashara hadda ma aanan dhihin annawcu saadisu casharu lesh labadooda waa lasku craabaa cadadka haddii murakab uu yahay waxaa la yihahdaa mabniy calى fatxi الجuزayn الnawع الsaadis caشhar marka muxuu noqonaya asaadis cashar craabteeda a hadha waa lagu weydiin adoo sheeka oo jaalis fi fi lmajlis a السادس عشر صفة للنوع ومع والخبر معرفة زيادات الثقات hadhowti marka النوع مبتda marka السادس عشر نعت للنوع مبني على فتح الجزئين في محل ايش في محل رافع أحسنت hadaa tira hada النوع السادس عشر hadaa tirahdo waa baab kale oo markaa خبر المبتda معروف a soo qadarta laakin معرفatu yaa kaa bixis wadalika fanun latiif weeyaan fani oo oo manaha latiif yani maliix wanaagsan tustaxsanu alcinaayatu bihi in laga murgo way fiican tahay oo fanigan ziyaadatu hiqaad in la raadiyo alalfaad alati yaziidu biha bacd ruwaati calaa bacdin in si gooni a ah loo raadiyo waxay haboon tahay wa waqad kaana abu bakrin ibnu ziyaadin annaysaburi wa abu eh, wa abu nucaym aljurjani wa abulwalid alqurashi al-aimatu madkuuriina ayb dadka lagu yaqiino wuxuu ku leeyahy waqad kaana abu bakrin wa fulanu fulan madkuuriina kuwa lagu xusay ahaayeen bimacrifati ziyaadaati alfaad alfaada dheeraadka ah, aqoonsigeeda alfiqiya fi laxaadiid lagu ziyaadiy kuwa lagu yaqaano ay ahaayeen intaan kale wqad kaana abu bakrin ismu kaana madkuuriinana khabarkeedii waay abu bakr ibnu ziyaad annaysaburi moxamed ibnu ziyaad alayihahdo sida sakaawi uu ku tacriifiyey moxamed ibnu ziyaad annaysaburi abulwaliid xasaan ibnu mohamed النaysaburi alqurashi asigana la yihahda abulwalid abu nucaym الjurjani tarjamadiisa maa waqaftu caleyh lakin laysa huwa ibn cadi almuhim aimadan saddexdaa waxay ahaayeen madkuuriina kuwa lagu sheegay waqad kaana abu bakrin wa abu nucaym wa abulwalid alaimatu ahaayeen waa bayaan waay ayib madkuuriina kuwa lagu sheegay abarkii wa markaas abaru kaana waqad kaana fulaan wa fulaan al-aimatu ahaayeen madkuuriina waxay ahaayeen kuwa lagu sheego lagu xuso lagu yaqaano kucaan eh bimacrifati ziyaadati alfaad bay caan ku ahay alfiqiyati fi axaadiid macnaha nimankaas u raadsan waay wa madhabu ljumhuur min alfuqahaai wa asxaabi alxadiid madhabtooda waxay tahay fi ma xakaahu alkhatiibu abu bakrin ana ziyaadata min ahiqati maqbuulatun waxaan umalaynaha in ardada dhagaheeda ay ka buuxsantay aziyaadatu min athiqati maqbula qaacida iska mashhuura u ah ayb mas'aladaas mas'ala fiihaa mi-atu istifhaamaat qabla qaliilaan soo niriye shaad waxaa la yihahdaa mukhaalafatu hiqa liman huwa awhiqu minhu سد dhihi kartaa زيادة ثقة مقبولة إذا كانت هذه الزيادة لمن زادها أضعف ممن لم يزدها فعلى هذه القواعد لا يكون إيش لا يكون لا تكون مقبولة وهذا كلام الصواب في باب اختلاف الوصل والإرسال والوقف والرفع وزيادة الثقات الأصل فيها أن أن المقبول منها ما رواه الأقوى حفظا أو الأكثر عددا taas قاacدة markaad uqaadtid أحياaنا قad يkون المرجوح راaجحا باعتباar القرائن التي تحتف به labadaas قاacدة weyaan الأصل oo qofka u cogsanaya waxaa weyaan hadii khiلاaf uu yimaado بين الرواة أن الراaجح بصرف النظر عن طبيعة الحديث المختلف فيه ما رواه الأكثر عددا أو أوثق ضبطا وعدلا قاعدتhaas w هناaka مسائل خاaصة xadيiث kasta qراءن gooni a buu leeyahy وqad ykun بتilka الqراءن ykun الراaجح بها المرجوح بها راaجح laakin wax la yihahdo إda اkتلفa الوصل والإرساaل فالوصل هو المقبول وإda اkتلفa في الحadيث الزيادة في زيادة ثقة مقبول wa la yihahdo عند المحadiثiin kama jiraan ayb markaasuu ui ana ziyaadata min afiqa maqbula idaa tafarada bihaa raawi hadduu la keli noqdo sawaaء kaana dalika midkaas ahaaya min shaksi waaxid hal shaksi shaksi keligiisa asigaa iskhilaaf mara rawa alxadiida naaqisa wa marata rawaahu wafiihi lafdatu zaa'ida markaasuu uhi sawaaء kaana dalika min shaksi waaxid bian rawaahu naaqisa mara xadiidkii u soo gaabi ayb warawaahu marata ukraa wa fihi tilka ziyaada waa la aqbalaa bu maxaa yeele waxaa lagu leeyahay xadiidkan hadduu keligiis la keli noqdo si looga aqbali lahay iyo ziyaadadan dheeraadka ana looga aqbalayaa baa lagu leeyahay marka taas naftigeeda far baa ka taagan oo ninkan raawiga hadduu xadiid la keli noqdo walam yukhaala fiihi walam yutaabac waa la aqbalaya lakin in khaalafa gayrahu fi ziyaada si loo dhigi karaa xadiid keligiis wariy u lamid yahay liannahu calaamat almukhaalafa daliil calaa dacfi araawi ayb marka lama dhigi kara khilaafan liman radda ninkii celiyey anagoo khilaafayn min alxadiidi dalika muطlaqan yani waxaad ogaataa saddex madhab weeyaan khulaasadii madaahib waxaa jirta macno aan lahayn oo tuxka lakinahu laa tastaxiq lwquuf cindaha waxay leeyihin qaarkood haddii ziyaadada in gayarat اlإcraab fahiya غayru maqbula wain lam tugayir fahiya maqbula bacdhm yaqul in kanat fi majlisi waaxidi fahiya marduda wain kanat fi majaalis fahiya maqbula wain kanat kuwaas macno ma laha laakin saddex qowla muctabara alraddu muطlaqا wax ziyaado la yihaaho dhan waa muطlaqa waa marduuda qowl bacdi ahli اxadiid wa qaarna waxay leeyihin alqabul biha muطlaqا wa huwa qowl الfuqaha kahiira qowlka saddexaad whuwa اladي عalayhi aئmaة الxadيiث fihi tafصيل وأna الزiyaadaةa تqbl can الraawi bshuruuط shuruuda waxaa ugu muhiimsan an laa yakuna maa zaadahu mukhaalifa munaaqضa لأصل الxadيiث وan yakuna xaafida daaبطa yuctamad calى xifظihi labadaasa asaas u ah haddii la helo cinda aئmaة الxadيiث والمحaqiqiina min ahli الcilm ziyaadadu waa maqbula fi hada ضغط dayiq wailaa laysat kulu ziyaada maqbula low kaanat kadalika laqubila min aymar bn nabil fi xadiiثi الtashahud u yihi bismi اllahi الرaحman الرaحيم ataxiyaat الmubaarakaat marka u dhameeyey xadiidkii tashawudkeena wuxuu iri as'al اllaha aljanata waacuudu bihi min annaar ay min annaar waanfi qawo wmaca dalika zaada calى xadiid ibni cabaas waxadiid man rawaahu ibni mascuud wagayrihi walam yadkur axadu minhum bismi illaahi hadda bismi illahi ramaan raxiim waxay diideysaa malaha tashahudkii kale ma diideyso hadda lafdi mucaarad ma ah laakin mujarad ziyaado wa lama lam yakun cindahu min alأhliya ma yajcalhu maqbula cinda اljamiع rudadri waa ziyaadatu wاlqowl الsawaab hada huwa ayb marka wuxuu leeyahay musanifka wkhilaaf wkhilaafa liman radda ziyaadata minhu muطlqa minhu waqabilaha min gayrihi wakhilaafا liman radda ziyaadata minhu min raawig hadduu mar ou nusqaamiyo marna ziyaadiy qora yihahdeen halka hadday ziyaadada hal raawi ka tahay waa diideyna wa qabilaha min gayrihi ziyaadadii haddii uu raawi kala ziyaadiyo ziyaadada min raawin aakhar hadday ka timaado waa aqbalaynaa qolaa saas qabto laakin min shaksin waaxidin maratan yaziid wa maratan yanqusu la aqbalima lianna hada daliil calaa dacfi xifdihi ayb markaasu uri waqad qadamnaa canhu khatiib waxaan kasoo hormarinay xikaayatahu can akari ahli اxadiidi ahlxadiid badigooda inuu ka wariyo fii ma idaa wasila idaa wasala alxadiida qowm hadday wasliyaan wa arsalahu qowm ay ay ay sii deeyaan ana alxukma liman arsalahu inuu hore usoo yiri aan hore ugu warin maca ana waslahu asiga xariirintii ziyaadat min ahiqa yani waxa weeyaan xaakim wuxuu hadda inta kuleeyahay ziyaada maqbula horena wuxuu usoo sheegay ahlulxadiid bidaat wuxuu ka wariyey xadiidka haddii la isku khilaafo irsaal iyo wasli inay leeyihiin alcibratu biman arsala calىa qowli ahli اxadiid uu xagga ka wariyey hadda waxay ahayd inuu yidhah ziyaada غayr maqbula inuu yihah marka maadaama abubakr اkhaiib uu muxadisiinta kamid yahay fii baabi irsaal can ahli xadiid wuxuu ka soo wariyey haddii laysku khilaafo in la qaadanayo mursalka lana man arsalahu acana fi man wasla ahl xadiid saasay qabaan oo hori ku yiri maadaama asiga minhum uu yahay maanta waxay ahayd inuu ziyaadata hiqa inuu yiraahdo waa maqbul ma ahayn u leeyahy liannahu calaa madhabi ahli اlxadiid wahuwa minhum inuu yihahdo maqbul ma ahayn saas waa ku duroha sidaas wey ayb waqad ra-aytu buri ibnu صlax waxaan arkay buri taqsiima maa yanfaridu bihi hiqatu ninka hiqada ah wuxuu la keli noqonaya inaan uqeybiyo ilaa halaaثati aqsaamin muxadisiinta markii madhabtooda la qabto laa yanduruuna ilى lafظ aladi ziida fi اlxadiid muطlaqa sawaء kaana munaaqida aw muwaafiqa aw gayra dalika almuhim ana ahiqa ida zaada calى gayri bilafظa laha macna mustaqil waxa weeyaan marduuda ila bsharطayn ladayni dakartuhmaa lak laakin taqsiimkan waa taqsiim caqli aw laysa mustawxaatan laysa mustawxaa mustawxan min aimati lxadiid axaduhaa an yaqaca inuu xadiidkii dhaca an taqaca ay ahayd inuu yihaahdeen mukhaalifan munaafiyan limaa rawaahu saa'iru hiqaat axaduhaa an yaqaca inuu dhaco waa qismigii mukhaalifan asoo khilaafsan munaafiyan diidaayo limaa rawaahu saa'iru hiqaat fahada xukmuhu alraddu kamaa sabaqa fii nawci shaad kalaam sari midaan la iskuma diidano oo ibnu صلاح ou leeyahay bsرف النadr can الraawi aladi zaada bhadihi الziyaadة hadayba mukhaalifa لأصل الxadيiث haday tahay oo maa jacalahu ruwaat manfiya jacalad hadihi ziyaada ihbaata waa la celina biduni ay tafsil wthani an laa yakuna fiihi fi hada اlqism munaafaat wamukhaalafa inuusan khilaafsanin aslan lima rawaahu غayruhu غayrkiisa wuxuu wariyay inuusan khilaafsanin kalxadiiثi weeyaan aladi tafarada biriwaayati jumlatihi dhammaantiis riwaayadiisa iqatun ou la keli noqday waxau leeyahay ziyaada lagu daray wa hadihi ziyaada laa tukhaaliف asl اxadiiث wuxuu lamid yahay ziyaadadaas kalxadiiثi bay lamid tahay اldي xadيidko تfrd briwaayaةi jumlati dhamaantiis riwaayatan o la keli nin qa xadiid keligiis aduu keli noqdo wax kalenoo warinaya aysan jirin waa laga aqbalaya ziyaadadana saasaa looga aqbalaya saas wa ayb walaa tacaruda fiihi haddana ubanbixi mayso lima rawaahu اgayru gayrkiisa kale wuxuu wariyey wax cilaaqa lama laha bmukhaalafatin inay khilaafto uguma banbaxayso aslan fahada maqbul bmacnaa kalxadiid aladi tafarada briwaayati jumlati hiqatun ou la kala noqday walaa tacaruda fi fi lxadiidi lima rawaahu lgayru bimukhalafatin yani mukhaalafo yani ulama banbixinoo wixii gayrka u wariyey iyo ziyaadadan isma khilaafayaan aslan fahada maqbulun وhada فيه نظr walow lam tkun مkخاaلفa حatىa inaan la أqbalaynin ya صaحيixa hadii uusan ahayn nin xاafida معtamada calىa xفdi وqad اdacى الkhaطيب فيhi waxau sheegtay اtiفاaq الcuلamaaءi عalayhi in culamada isku waafaqsan yihiin wasabqa mihaalu fi nawc الshاad ziyaadadaas waa la aqbalaa ziyaadadii ma ana xadiidka oo munfaridka ahaa la aqbala taasaa la isku waafaq ka xadiid الnahyi can bayci alwalaaءi wa hibatihi laakina ziyaadada waafaqid ma jirto aلثaaliثu midka saddexaad maa yaqacu bayna haatayni اlmartabatayni labada martaba wax udhexeeya waa mithlu ziyaadati lafdatin lafda oo la ziyaadiyo oo kale fii xadiidin lagu ziyaadiyo lam yadkurhaa ausan sheegin saa'iru man rawaa dalika alxadiid xadiidkaas waxa wariyey wax ninkaa raawiga aan ahayn oo sheegayna ma jira marka lafdigaas waxa weeyaan muwaafaqa liasli xadiidna ma aha mucaarada taan ma ah lakin fiiha nooc min ataksiis saas inuu ku daray ahay sida nooc saddexaad ay u noqoto sidii mithaalka uu sheegi doono laga fahmi doono waay فir مثاalه ma rawaahu malik عan ناafiع عan iبn cmر أna rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم farada zakaata alfidri min ramadaan saacan calaa kuli xurin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiin dabcan asiga saacan ma sheegin laakin xadiidka saac baa ku jiri saaca min tamrin aw shaciirin calaa kuli xurin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiin ayb xadiidkan hadda fiiri wuxuu ri fadakara abu ciisa tirmidiyu ana malikan tafarada min bayni fiqaat بزiyaadة qwlه min المسلمين فرض رsuل الlه صلى الله عليه وسلم sاacا min تمri أو شhacيiri عalى kuli xuri أو cabdi ذakrin أو أنثى xadiidka badigiis rwaadka saas maali wuxuu ku daray min المسلimiina lafdigaas أصل الxadيiث ma diideyso laakin أصل الxadيiث waay ku waxay ku dhalaysay nooع min التkصiص haddii min المسلimiina laga goyn lahaa zakaat lfidri calaa kuli xurin aw cabdin dakarin aw unha haddii la dhihi lahaa ninkii addoon gaal eleh zake inuu ka bixinay waa la isku murmi laha adiga waxaad leedahay cabdun kaafir wa cabdun muslim haddii min almuslimiina laga goyn lahay adiga waxaa lagaa lahay inaad addoomankaada zakaat lfitri ka bixi sawaan kaana kاfirا aw mslima kama anahu laa farqa bayna اlxuri wاlcabdi saasaa soo dhawaan lahay laakin min almuslimiina markii la yiriyay adoomanka aada leedahay oo gaaladaa ah inaan zakaat lfitri lagaa rabin ee kuwa muslimiinta keli a ah, lagaa rabin faaideysa nooc min ataksiis ma tahay masama naam saas weya markaasuu wuxuu ri fadakara abu ciisa tirmidi ana malika tafarada min bayn iqaan biziyaadati qowlihi min almuslimiin u ka xadiidka ku daray warawaa cubaydاllahi bn cmar wa ayub wagayruhmaa hada xadiid can naafic can ibni cumar duuna hadihi ziyaada oo kulligeed waxaa weyaan calaa kuli xurin cabdin aw dakar unfa bas waa rag aanan ka yaraysnayn cubayd llahi cumar iyo maxaan ku ihahdaa waa Eh, ibn cumar wiilkiisa cubaydllahi cabdullahi ibn cumarna waa leeyahay cubaydllahi ibn cumarna waa leeyahay almusagar almukabara lagu kala bixiya marka ayub wakayruhu sidaasay ka wariyeen markaasuu musanif ibn wuxuu iri ibnu salax faakada biha ziyaadadan waxaa qaatay gayru waaxidi min alaimati waxtajuu biha way xujaysteen minhum shaafici waaxmed radia allahu canhum waardaah oo waxay yidhaahdeen ninka hadduu addoon gaal leeyahay zaka la lfitr lagama rabo lihadihi ziyaada marka horta waxaa layihi ibnu salaax laba shayba waa lagu qabsaday shayga koobaad waxa weeyaan ma xakaahu can tirmidi lafdigii sidii tirmidi u yiri uma sheegin tirmidi wuxuu iri rawaahu malik kayta kayta wa zaada fi lxadiidi min almuslimiina uu ziyaadiy tafarada ma dhihin wazaada uu yihi markaasuu tirmidi wuxuu hi warawaahu abu cubaydullah ibn cumar wa wa wa biduuna hadihi ziyaada markaasuu tirmidi wuxuu hi warawaahu man laa yuctamadu calaa xifdihi ka riwaayati malik oo min almuslimiina ragga u ku daray aan la aqbalayn marka lafdi tafarud tirmidi ma isticmaalin laakiin cibaaradiisuu laga fahmay wax tafarud u dhow waxaa fiicneed in laga xikaayado qofkii lafdiga u cabiray nuqto koobaad wa nuqdada labaad hada alxadiidu laa yaslixu mihaala liziyaadati min ahiqaat leesh markaasaa waxaa layihi waxaan aragnay sida xataa uu sheegay taqyiid walidax alciraaqi hamsa sita min aruwaati hiqaat yaa malig waxay ku waafaqeen hadihi ziyaada marka nooc min atacajul bay ahayd in la yihaahdo tafarada bihadihi ziyaada malik waa xadiidkii malik la yihi tafarada bihi ashaafici bilafdi akmilu ciddata halaatiina lamid tahay waxaa la yihi waxaa wariyey maala cumar bnu naafic waxaa kaloo wariyey allahuma sali adaxaak ibnu cuhmaan aan kasoo qaadano cumar naafic naafic mawla bni cumar wiilkiisa oo cumar rawaahu can eh, naafic fazaada fiihi ish min almuslimiina wariwaayatu cumar bn naafic fi saxiix اlbukhaari idan kayfa yuqaalu tafarada biha malik wahunaaka man yutaabicu malika fi lafdi min almuslimiina wahuwa cumar bn naafic wariwaayatu fi ish fi saxiix اlbukhaari kadalika ayda الضحاk بن cثmaan rawaahu can naafic wahiy riwaayatu fi صaxiix mslim wazaada fi xadiiث ayضا min almuslimiin marka laa yaslixu xadiidkan in la yihah tafarada bihi malik laa qaalahu tirmidi lafظa walaa yaslixu waaqica riwaayaat kalaaba jirtaba oo meelo kale lagu wari waa sii badan yihin marka taas mithaalkeeda waxawaa far baa ka tahay wa min amhilati dalika xadiid jucilat lana alardu masjida wajucilat urbatuha lanaa tahuuran waxa yihi jucilat lana alardu masjida wajucila turbatuha lanaa tahuuran fahadihi ziyaada oo turbatuhaa ah tafarada bihaa waxaa la keli noqday abu malikin sacd bnu طaariqin alashjaciy marka fiiri sacd bnu mali sacd bnu طaariq wuxuu ka wariyey can ribciy bni xiraash can xudayfa wuxuu yihi wajucila turbatuhaa lana tahuuran ayb markaasuu ibn ibnu صلاح wxuu i fahadihi ziyaadة tafarada biha abu malik sacd bnu طاriq alashjaci wasaaئir riwaayaati lafduhaa wajucilat lana اlarض masjida وطahuura intaadan aan riwaayatan kuu gelin labadooda waxaa u kala farqi afiiri haddii lidaa wajucilat lana اlarض masjida وطahuura sidii ardo kasta loogu dukan karo yaa ardo kastana loogu tayamumsa karaa weyaan alxadiid almashhuur athaabitu biduni khilaaf wajucilat lana alardu masjida waطahuura walidalika malik bnu anas wagayruhu xadiidkaas ay qaateen kulu maa calaa wajhi اlardi saalixun ish litayamumi bihi meeshaanad joogtaa wayse qaadad rabtaa bihi waad isticmaali waysa ama biyaa la waay sajaadadan aad ku fadhisidaad isaga tayamumsanaysaa khalaas intaay الحجر على الشجر على الجدار على كل شيء لأن هذا جزء ايش من الأرض سعيدا طيبا ما على وجه الأرض weyaan turbatuhaa markaa tiraahdo marka waxa weeyaan ardadi ma ahane waa waa shay khaas ah min alardi kamid ah waa turba bimacna dalika turba alati lahaa gubaar yaclaqu biljasad lidalika shaafici ziyaadadaas ibnu salax u mihaali lianna hadi kaanat tataradad cindahu liannahu shaaficiy lmadhab macruuf walidalika shaaficiinta waxaa lagu yaqaanaa meelo badan takaluf markaasaa waxaa waya xamar baa la jooga waxaa le digfeera in laga baxo waa magaalada in laga baxo cari juuni lagu soo qaato nimaa mariid a ah gacanta u xiran tahay juuniga waxaa loo doonaa markaas maa bayna baydhabo muqdisho markaasaa guriga lasoo dhigana a ah, in yar laga soo qaadana xataa laa takuna mustacmala haddii saan adku ad ku tahay mustacmal ay noqota kama aladi tuwada fiih waxa <laughs> waay shay kahiir jiddan walaysa hada biصaxiix lannahu turaabtu maalin kastay soo dhacdaa hadday dhacda xataa inay nijaas noqoto qoraxdaas iyo hawada ku dhacaysa daahirka nebigu nabiga waxau ninkii nijaas ku istaago waxa weeyaan yuطahiruhaa maa bacdaha ardada idaa isdahirayso wax oo la doonana oo carara soo qaadana laysa fi diin illahi shay laakin dalaalada meesha ay ka timid fahm turbatuha meeshaasay ka timid waa inaad fiqiga aad sii dhex gasha ayb marka mas'aladaas farqiga udhexeeya taaso haddii layidhah wajucila turbatuha laysa jamiic lard inamaa shay min alardi wahuwa turaab aladi yacraf walidalika waxay qabaan shaaficiyada hadii uu yahay bacaad oo haddii gacanta bacaadi waxaa iska jira aan kusoo qabsanaynin sax wala la ma lagu tayamamsa kara waxaasoo dhan waay ayib marka farqiga labada cibaaro udhexayso si fiican ufahm markaasaa lyihi fahada wamaa ashbahahu mid waa midaas midda kale waxaa lagu qabsaday ibnu صلاح fiiri waxaa hadda loo fahmaya ana lafdata turba in in طaariq sacd bni طaariq anahu zaada biha calى jamiiع الruwaati aladina rawow hada الxadiiث can rabciy bni xiraash can xudayfa inuu asiga la keli noqday oo ruwaadtii kale oo asiga la wariyeen uu kala keli noqday saysna saasna ma ah bal xadiidka dhan kulligiis laysa lahu isnaad ila isnaad sacd ibni taariq walaysa lahu eh, shaykun ilaa rabciy bni firaash walaysa lahu xadiid صaxaabi ilaa xudayfa xadiidka bijumlatihi laysa hunaaka riwaayaat aw turuq ukra xataa yuqaal ina sacd bna طaariqi zaada bihadihi lafd calaa gayri min ruwaad maba la dhici karaba waa nuqto hadduu ula jeedo ibnu salaax lafdigan oo turbatuhaa ah xadiid xudayfa buu soo aroray marka sacdi keligiis taxamuli maayo ribci ibn khinaasna waa la jiraa liannahu labadooda way isla wada wariyeen walaa yarwiihi gayruhuma hadduu ula jeedo axaadiidta kale kuma soo aroorin lafdi turba hadduu ula jeedana waxaa lagu qabsanayaa xadiid cali bni abi aalib fi musnadi axmed wajucila wajucila turaabu lii tahuran uu yihi marka mithaalkan min xayث xadiid xudayfana laa yaslux wa min xayث اcumuum hadii la jamiic اaxaadiiث oo dhan wax asiga aan kuma soo aroor dililana صaxiix ma ah marka hada laa yaslixu mihaalan laakiin weligin kale ogaada maadaaman waa idin sheega haddii qaacidada laisku waafaqsan yahay dhib ma laha mithaalka waa isku khilaafi karaa mithaalkan waa isku diidanaha cilaa ka timi mid kale raadi un baa lagu leeyahay laakin laguma dhahay qaacidadii haddii mithaalkii u keentay u sax noqon waayo qaacidadii waa burtay ma ah alqaacida صaxiixa lakin ibxaث can mithaalin aakhar yanطabiqu calayha bas intaasaa laga aqo ayb fahada wma ashbahahu yushbih اqism اlأwala ismigii hore oo munaafaadka ay ku jirto shabaha min xayثu inamaa rawaahu ir min xayu ina min xayu ana dhihi mayso leesh akwaana lesh waa la dhigaa keligeed ma ilaa ugun xayثu waa la dhigaa qawla waaxida lakin lesh a sax ina hadii la yihahdo maa yakun bacdaha yakunu jumla hadii ana la yihahdo maa bacdaha yuawalu bimasdarin waaxid wahuwa mfrad hadii mfrad laga dhigo waxaa ka laazimaysa ana xaytu udiifat ilaa ismin waaxid mfrad ahaa ka laazimaysa saasi looga badbaado yaa xaytu ina laleeyahay marka jumlada ina wixii ka dambeeya jumla mudaafu ilayhi noqon karta ayb markaasuu ui min xaytu inamaa rawaahu ljamaacatu caamun inay tahay wma rawaahu اmunfaridu bziyaadatin maksuusun yani mukhasisun hadda turbatuhaa waxaa weeyaan jamaacada oo tiriyaay jucilat lana اlardu masjida waطahuuran in ardadoo dhan lagu tayamumsa kale cadays qolada yihaahdeen wa turbatuhaana nooc gaar ah oo maksuus ah in lagu tayamumsada karo laysa bikuli ardin ay ahayn ay daliil u waxaan aada ugu yaabay farqiga noo dhexe annaga iyo ikhwaanina almuritaaniyiin dhul saxraa waa biyo la-aantay aad ay u barteen markaasay caado waxay ka dhigteen boqol kiiba sagaashan in la tayamumsado masa magaalo la noqday dhulkii waxaa waaye xadaarad isbedeshay caadadoodii horay soo qaateen nin baa masaajid soo galay masaajidki mulku soo galay markaas akhi leshtatayamum markaasu wuxuu nadartu ila aljihaad walam ara maa ah musqishii biyihii ku jiray waad oo tubooyinkii ay ma aadeen wuxuu ku ana nadartu fi fi jaanibay walam ajid maan fatayamamtu ya akhi almasjid yakaad yaqrq min shidat اlanaabib aladi taxtak lees ma tatawada ya akhi laa tatakalam biyo iska yaa laiska tayamumsana haakada waxaa tayamumka waxaa alasl huwa tayamum cindahu naxnu anagana waxaa laga yaaba salaada in laga tago min ajli maa ma joogo tayamum dhibkiisa ma aqaana salaada kale aan ku daraa ala leeyahay tayamumkaasna a naxnu calaa khata wahaulaai calaa khata haaniyan waxyaalaha oo tayamumka oo shaaficiya la gaar tahay ina ina inasaan la yihaah ya tayamumka waa kaas ya shaafici waa kaas suurka saasuu ku imaana baynama asaxiix fi saxiix الbukaari wamuslim wagayruhu والنaبي sal اله عليه وسلم yakفيka an tfcala haakada in la yihi bs tayamumka kafayn waa bs ama alqwl ilى dirاع hada laa yوجad lahu أصl يctamad عalيه riwaayaat kulha ضaعيifa وmaعa ضacfiha khاalفat ma fi الصaحيiحayn fatayamamuu bاlkafayni laa ish laa bdiraacayn waa inaad masaaئishaas aad darsisaa ayb marka wuxuu ri wamaa rawaahu lmunfaridu biziyaadati maksuusun yani khaasun binawcin min alard wa fii dalika taksiiskaasne mugaayara yaa ku sugan isdhaafid ama bedelid fi sifa isku khilaafsan wa nawcun min almukhaalafa ku sugan yaktalifu biha alxukmu xukumkana waa iskhilaafaya haddaan wa turbatuhaa ictibaarino waxay noqonayaan laa yasixu atayamumu ila bituraab aladi yaclaqu hadday noqon weysane waxa weyaan asl اxadiid marka ariwaaya muctabara صaxiixa waxa weeyaan in in jamiic اlarض lagu tayamumsan wayushbihu ayضا alqism الthani buu shabahaa min xayثu inahu laa munaafaata baynahum yani dheeraad nooc min ataksis lakin asl اxadiid ma diiday oo alcamalu bxadiidi xudayfa laa yuؤdي ilى ibطaali alxadiid aladi rawaahu اljamاعة ucطitu خamsa lam yucطahuna axadu qablي usirtu bالrucbi wajucilat liya alarض ilaa xadiidka saas u ah ayb markaasuu uri وama ziyaadaة اlwصl maعa اlirsaali faina bayna اlwrs bayna اlwصl wاlirsaali min almukhaalafa naxو ma dakarnaahu waxa wey masalada lagu xasuusinayo waxa weyaan اktilaaf fi isnaaday noqonaysa wayزdaadu dalika midkaas wuxuu ku ziyaadayaa bana alirsaala xadiidki haddii la irsaalaya nawcu qadxin weeyaan fi lxadiidi ninka xadiidka irsaalka ka dhigay yadcanu fi man wasala fa nawcu qadxin fi lxadiid fatarjiicuhu in mursalkii la rajax wa taqdiimu in la hormariyo min t min qabiili taqdiimi اjarxi jarxiga oo la hormari cala tacdiil lana lana aladi wasla xadiid min nin waay l ziyaadatu cilmin hadii laga fiiriyo dhinacaas waa wasligaa lagu rajaxa mar haddii la fiiriyana ninka waqfiyey oo xadiidka irsaalka dhigaandhaha waxa weeyaan ninka wax ku ziyaadiyey waxa waye zaada raawiya fi sana fain kana aladi arsalahu aqwى minhu fariwaayatu tukhalif man huwa aqwى minhu dabtan ninaa waxuu qabaa haddii iqaadka waxay wariyeen khilaafo fayatacuud caleyh bidarari fayakunu طacnan firaawi ayb wayujaabu canhu waxaa lagooga jawaabaya buri biana aljarxa qudima waxaa loo hormariyey lima fiihi min ziyaadat اlcilmi wa ziyaadatu haahuna maca man wasala sidaad rabto udhig wa qole waxay leeyihin maya ninka irsaalka sameeyey shakigaa ku dhashay wuxuusan hubin daraaddeed uga aamusay ninkan cindahu ziyaadaة cilmi wahuwa dikru صaxaabi fi sanad marka waxa wey macahu ziyaadatu cilmi qolo kale meel kale ay ka fiireen waxay ihahdeen ninkan ziyaadada la yimide wuxuu khilaafay ninkan irsaalka ku samey fain kana اlmursil aqwى miman wasalahu fatakunu riwaayaة اmursili qaadixa liriwaayati ish ayb ah, ifraadka waxaa wey macnaweyn kuma jira oo iska laqbayna keli ah النوع السابع عشر معرفة الأفراد وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله يعني waxa weya أفrاad oo noogu soo sheegay shaaki waa lagu soo sheegay maxaan ku ihahdaa kii haddaa naga soo dhamaaday laakin أfradtuhu waan gaal yeeray buri بترjamatin تrjama cinwaankaasa تrjama loo yaqaano التراجم haddaad maqashid بمعنى alcanaawiin kama afradahu alxaakim abu cabdillaahi waxa uu leeyahay saan laydhihin wax baad ka tagtay maadaama abu cabdillaahi cinwaan uu uga dhigay anna ku raacay buuri walimaa baqiya minhu iyo qaar masaa-il oo asiga ka baaqi noqdo tii hore aan soo sheegin awgeed iyo xaakim oo asiga baab gooni ka dhiga awgood aan anigana gooni uga dhigi buuri fa marka waxaan leenahay alafraadu munqasimatun ilaa ma huwa fardun muطlaqan xadiid laysa lahu ila isnaad waaxid fardun mulaq alfard almuطlaq wa ilaa ma huwa fardun binisbati ila jihatin khaasa iyo wax jiha khaas hadii loo fiiriy fardi noqonay ama alأwalu fahuwa maa yanfaridu bihi waaxidu can kuli waaxidin can kuli axadin waqad sabaqat aqsaamuhu axkaamuhu qariiba kaxadiid inam alamaan biniyat tafarada bi fulan can fulan can fulan waxa waay tafarud oo muطlq wa ama athani wa huwa ma huwa fardu binisba waa fardi nisbi ah famithlu maa yanfaridu bihi hiqat hiqa wuxuu la keli noqday can kuli hiqa wa xukmuhuna qariib min xukmi اqism اlأwl xadiidkan wuxuu leeyahy shan ariiq laakin shantaas ariiq mid markii laga reebo waa dicaaf marka waxaa leeyahay tafarada hada hiqa bihadihi an hadihi hiqa an hadihi hiqa can الnabiy sal alay slm laysa laysa liana alxadiid laysa lahu turuq ukraa lakin laysa lahu hiqa gayra hada marka tafarud nooc khaas a waay alxadiid lahu turuq lakin bاctibaari hiqaad lahu ariiq waaxid wmثl ma yuqaalu fiihi sida si loo yihahdo oo kala waay hada xadiiثu tafarada bihi ahlu maka aw tafaradu bihi ahlu shaam aw ahlu kuufa aw ahlu khuraasaan can gayrihim aw lam yarwi can fulan gayru fulaanin wain kaana marwiya min wujuuhin can gayri fulaanin fiiri tan oo oo tafarud ahlimanaatiq iska macruuf waay xadiidkan waa xadiis jaamica xadiidkan madani waa kan khuraasi waa macruuf taraajimta o dhan baad ku arkeysa xadiidkan musalsl bilbasriyiin musalsl bikuufiyiin waa badan tahay laakin waxa weeyaan markuu ku yiri aw lam yarwihi fulan an gayru fulani wain kaana marwiya min wujuhin can gayri fulani taas waxaa laga jeeda tafarudkii nisbiga ah xadiidkan maala abu hurayra iyo anasa isla wariye xadiidka can anas mashhuur waa dad badanaa ka wariye laakin waaa leeya lam yarwi can abi hurayra ila fulan tafarud nisbiga alxadiid lahu ruwaat aakharuuna kaanas waruwaat canhu lakin bاctibaari abi hurayra laysa lahu ilaa ish raawin waaxid tafarud nisbi wa aw tafarada bihi اlbصriyuuna can اlmadaniyiina wاlqurasaniyuuna can اlmakiyiina wama ashbaha dalik walasnaa nuطawil bamhilati dalika fainahu mafhum dunaha mafhum dunaha duna اlamhila iyadoon amhila u baahneen yaa yaa la fahmi karaa walaysa fi shayin min hada hadii la yihah tafarada ahlu fulan ahlu fulan hadii la yihahdo maa yaqtadi lxukma wax in lagu xukmiyo keenay kuma jiraan bidacfi alxadiid hadii la yihahdo tafarada bihi lbasriyuuna basriyin fihim hiqaatu fihim dicaaf marka waa in la gooni loo fiiriya noqonayso ayb ilaa an yudliqa qaa'ilu dalika midka sidaa dhaha inuu yihah tafarada bihi ahlu maka aw tafarada bihi lbasriyuuna عن المنجنين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من من البصريين ونحوه ويضيفه إليه كما يضاف فعل واحد من القبيلة إليها مجازا mara waxaa laga yaabaa xaab الxadيiث تfrda أهل مكة inuu qofka راوي yihahdo una ula أهل مكة mark dad badan oo أهl mka inay wariyeen ay cibaarada tusina laakiin haddii la ogaado inuu ahlu maka marku leeyahay inuu ula jeedo waaxid min ahli maka oo marka wuxuu uga dhigay baa laleeyahay jamaaca wuxuu uga dhigay lianna alwaaxid yunsabu ila alqabiila ficluhu ka ficli lqabiila marka waaxidkaas oo ahlu maka inta la idlaaqay waaxidna loola jeedo hadduu daciif yahay xadiidka daciif uu noqon karaa markaas taasuu ujeeda laakin ahlu maka haddii la yihahda ayaa wariyeen xugum dacka keeni maayo ilaa in uriida bihi waaxid min ahli maka wayakunu dalika alwaaxid ish daciifa ayb waqad facala alxaakimu abu cabdlah abu cabdillaahi hada fi ma naxnu fiihi fayakunu اlxukmu fiihi calaa maa sabaqa fi qism اlأwl oo haddii ahlu maka la yihahdo oo waaxidna lagala jeedo waaxidkaas waa lasii fiirina in kaana yuxtamalu tafaruduhu faxadiiduhu صaxiix wain kaana laa yuxtamalu tafaruduhu faxadiiduhu ضaciif wallahu aclam sal اllah وsلم alى nabiyina mحamed وalihi وصaxbihi aجmaعin